العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق لمخلوق للمخلوق على الخالق فلا تجوز يعني وفاقا وقال البلدجي في شرح المختار ويكره أن يدعو الله إلا به فلا يقول أسألك بحق فلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق waxaynu ku soo jiray naqligii aima alxanafiya qaybo ka mid oo xalay uu sheekhu soo bilaabay ee ku saabsanaa masaladii tawasulka hadalkii uu soo guriy abulxusein alquduuri aima alxanafiya weliba qarnigii afraad iyo shanaadba imaamkii reer ciraaq ama reer baqdaad bilaa munaasic lilxanafiya meelaha taqriiban ayuu geeriyoodaa kitaabkiisa loo yaqaana marka sharxu mukhtasar alkarkhi kitaabkaasaa naqligan laga soo guuriya oo markaa aan weli la daabicin laakiin aima alxanafiya ayaa in badan wax ka soo guurshay iyo shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullah tacala caleyh wa qaala markuu tacliiqiyey quduuri hadalkii abu xaniifa uu soo sheegay hadalkii abu yuusuf alqaadi hadalkii maxamed bishin waliid asaguna uu soo sheegay bishin waliid asagu wuxuu dhintay ayuu geeriyooday buu ahaa abu xaniife qokii buu ahaa abu yuusuf alqaadi dii buu ahaa yani waa rag labaad iyo qarnigii koobaad iyo saddexaad kudhex jiraan ujeeda niman dhow ma aha quduuri baa u dambeeye waa qarniga afraad iyo shanaad weeye asagu marka quduur wuxuu dhi almas'alatu bikhalqihi ilaahay in lagu weydiisto khalqigiisa wax lagu weydiisto laa tajuusu ma bannaano wax bannaan ma aha laakiin naqliga asalka ah abulxusein asagu wuxuu yidhi ama almas'alatu bihayr illah quduur hadalkiisa uu soogo ibnuqayim asagu fii iqaati lahfaan mujalladka koobaad waxaa weeye ama almas'alatu bihayr illaahi famunkaratun fii qowlihim waa munkara fii qowlihim qowli axnaaf abi xaniifa wa saaxibayhi iyo a'immada xanafiyada waaweyn liannahu laa xaqa ligayr illaahi calayhi inama alxaqu lilahi calaa khalqih sidaas weeye naqliga ibnuqayim saasaana quruxsan baad moodaa sheekhu waa soo gaabsada isagu ikhtisaar buu sameeyey almas'alaةu bkhalqihi laa tajuz ma bannaano lannahu maxaa yeele laa xaqa xaq oma ahaanin waajib ah wey lilmakhluuqi kii la abuuray cala alkhaaliq allihii abuuray xaq waajib oo ku lehay ma jiraan iyo tafadul min allahi i naxariis rabbi baa lagu nooliyo o lagu dhaqan yahay falaa tajuuzu maba bannaano sideeduba in ilaahay subxaanahu wa tacala uunkiisa lagu baryo oo tiraad ilaahu fadligii hebel iyo barakadiisa iyo khayrkiisa igu dambi dhaaf wax banaan ma aha yacni wifaaqan buu wax khilaafa kama qabaan axnaaftu wa qaala albaldajiyu baldaji baa qoran laakiin asalka saxiixa waa ibnu baldaji qaala ibnu lbaldaji waa ibnu lbaldaji wuxuu ahaa a'immada qarnigii toddobaad buu ahaa wuxuu geeriyooday lix boqol iyo saddexdii hijrada ayuu geeriyooday almukhtaar kitaabka loo yaqaan sharax dheer ku leeyahay <clears throat> waqaala ibnu baldaja wuxuu yidhi asaguna fii sharxi mukhtaar waa ragga ibnu taymiye ka horreeyo wey wayukrahu waxaa la kohdaa oo yani xaaraana walkarayatuna ataxriim sida culamadu ku fasireen xanafiyada iyo heyrkoodba iyo aimmadoo dhanba ay ku fasireen raggii hore hadday isticmaalaan karaahiyadu waxaa lagu ilaaqaa ataxriim baa lagu ilaaqaa ilaa bisaarifin lafdiga hadda karaahiyada ana ee uu isticmaal ninkan mutaakhirkae ibnu baldaji asagu u isticmaalay axnaaftu waxay ku xambaareen xaaraan bay ku xambaareen badankood nimanna waxaa weeyaan karaahiya ma ah laakiin waa aqrabu kariya waa ka sarreeya aqrab ila taxriim bay ku xambaareen nin yidhahda waa xaaraan dayib nin yidhahda waa fowqa alkaraahiya aqrab ila taxriim labadaas isu dhex yaallaan wayukrahu waxaa la koodaa oon bannaanayn an yadcuwa allaha ilaah inuu baryo ninka muslimka ah ilaa bihi alla axadanka inuu ku barya ma bannaano ilaa bihi biasmaa'ihi wa bisifaatihi addaatiya waa bannaantahay laakiin axad kale ilah in lagu baryo lama ogolo bixaqi alambiyaa iyo falaa yaquulu inuu dhaha ma bannaano asaluka alla waxbaan ku weydiisan bixaqi fulan fulan xaqiisaan kugu weydiisay jaahiisa sharaftiisa fadligiisa barakadiisa aw bimalaa'ikatika malaa'igtaadaan kugu weydiistay aw biambiyaa'ika wanaxwi dalik wixii la halmaala wax bannaan ma aha maxaa jira liannahu laa xaqa lilmakhluuqi makhluuqa xaq uma ahanin waajib cala alkhaaliqi aw yaquula ma bannaana inuu yidhahda fii ducaa'ihi markuu alla baryahayo asaluka allo waxaan kugu weydiistay bimacqadi cizi min carshika carshigaada sharaftu meeshay kaga xidhan ama meeshay ka timid waxay ku fasireen axnaaftu eh, macaaqid lcarshi aw eh, macaqid lcarshi waxay ku fasireen waa qudrada ilaahi subxaanahu wa tacaala carshigu sharafta iyo awoodda meeshuu ka kasbaday iyo fadliga iyo tacdiimka waa qudrat ullahi subxaanahu wa tacaala marka ninka yidhahda as'aluka bimacaaqid alcizi min carshika waa isagoo yidhi as'aluka allaahuma biqudratika oo ilaahay ku barya sifaatkiisa buu la yahay marka su'aalullaahi bimakhluuqin ma ahay wa can abi yuusuf alqaadi waxaa asagoo ka sugan ninka asagu waa diido wuxuu u arkaa inay tahay su'aalullahi bilkhalaa'iq walmakhluuqaat laakiin abi yuusuf alqaadi wuxuu ihi inahu yajuuz waa bannaan yahay annahu yajuuz leanna wuxuu arkaa inay tahay sifo ilaahi daatiya oo alla lagu baryahayo qultu waxaan idhi ahay eh, muxaqiqa Eh, hadalkan inuu leeya ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi baa loo badinaya hadalkan dambe qultu ah maxaa yeele kalaamka aynu soo bilownay ee ka soo bilowday alistiqaadatu alcibaadaatu mabnaha ka soo bilowday asagaa iska laha ilaa aakhirka halkaas hadalkaas ka iska leh laakiin kitaabka wax laga soo gurin waa kitaab alistiqaada saqad baa ku jira kitaabka awalkiisoo dhan waa mafquud ibnualqayim baa marka iqaaatulahfaan qayb soo guuriyey sheekhuna asalka inuu helaan u malinaya sheekh cabdallah ibnu moxamed marka asagu nuquushan dheer ee ibnu taymiya qayban baa ku jira kitaabkiisa hadda matbuuca inta ka waabagoonto kitabka saqad baa ku jira awalkiisao dhan ba marka inuu sheekh cabdalla watana waa suuragal inuu hadalku hadalka ibnu taymiya yahay uu kalaamka xanafiyadana waa macquul wa hada min abi xaniifa hadalkan asaga ee xaniifa ka yimid wa abi yuusufin wahayrihima yaqtadi wuxuu keenahayaa almanca in laisu diido aysan bannaanayn an yas'ala allaha tacaala bihayrihi ilaahay inuu baryo oo uu tuugo hayrkiina ku baryo maxaa umuurta meesha taalla waa saddex qaybood tawasulun sharciyun wa tawasulun bidciyun wa tawasulun shirkiyun kufri saddexdaa qaybood wey tawasulka sharciga ah ee diiniga ah waa atawasul biasmaa illahi wa sifaatihi wa bilacmaali asaalixa camalkada wanaagsan ilaahay asmaaiisood ku tawasuso walilaahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha ayib oo ku barido allahuma biraxmatika akinii ikfir lii ya xayu ya qayuum biraxmatika astaiid wamin cadaabika astajiir inaad ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ku barido waa tawasul sharci ah inaad camal saalixood la timid ilaahay inuu kugu dembi dhaafa aad weydiisato waa tawasul sharci ilaahay halganka aan ku jiray labaatan sano waday ilaah igu dembi dhaaf een dartaa u wadeen dankan aana ka lahayn waa bannaan tahay waalidkii dhalay baarigan u sameeyey iyo beriga ixsaanfalka aan waday iyo daacadan adeecayo allow igu dembidhaaf sadaqaadka aan masaakiinta muslimiinta siinhayo een dartaa u bixinayo ilaahu igu dembidhaaf acmaasha diineed iyo waajibaadka aan ka qayb qaadan inaan dan kale ka adiga wejigaada mooyeen allow igu dembidhaaf camal saalix ood la timid oo khaalisa ilahay in lagu baryana waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan oo tawasul sharci ah oo bannaan in ruux muslima ood salaax iyo wanaag iyo diin ku tuhumayso aad tirada ii ducoo xayi xaadir ah waa kula jooga waa nool yahay meyd ma aha haa'ib ma aha kaa maqan hortaad uu taagan yahay ii ducee inaad tiraado oo uu kuu duceeyo waa bannaan tahay waa tii cumar ay samayn jireen iyo hayrkoodba sameeyeen weeye nabiguna ay saxaabadu ku samayn jireen weydiisan jireen haadaa tawasulun sharciyun diiniyun kaa garanay tawasul bidca a asagu oon gaalnimo weynahayn laakiin xaaraan ah bitifaaqi salafi saalix mutaahiriin warkooda iga daa waa atawasulu bijaahi fulaan bxaq اlanbiyaءi wاlmursaliin bxaqi اlwliyaai wاlmalaa'ikati wakada tii hadda emal xanafiya ka soo hadleen weeye hada tawasulun bidciyun oo xaaraanah biitifaaqi اlmuslimiina salafi saalix baa loo jeedaa kaas la garay tawasulka labaa saddexaad ee asagu shirkiga oo kufriga diin la'aanta ah waa qabuuriyiinta isku khalday altawasul iyo waxay isku khaldeen alistiqaaثa waa su'aal اllahi waa su'aal اlcabd addoonkii baad xadiisanaysaa inaad tidhahda sheekh cabdiqaadir ii gargaar awliya allay adeeg magantaabaan sheekh hebelow ahay nin maqan ama mootan ayib su'aalulmeyiti aw alghaa'ibi inaad weydiisato wey waa soo sheegnay ruuxa hadduu xaadir yahay nool oo xayi yahay wuxuu awoodi karaa waad weydiisan kartaa hadday su'aal kuu bannaan tahay ilaan aadamaha inaad barido ood wax weydiisato mar baysan bannaanayn sidiisubay xaaraan kaa tahay hadday marka su-aashaa diiniyan banaanaato ninka aad weyddiisanna uu yahay ruux nool oo ku maqlahayoo jooga ood weyddiisata wuxuu awoodi karo inuu bixiyo waa bannaan tahay taadhib ma laha laakiin alxay alxaadir lama weyddiisan karo maa laa yaqdir calayhi ila allah subxaana wa tacaala haddaad tira caawi oo ahay alaabtan ila qaad ama ii ducee war la garta ama mxuu ahay cadowga kaale ila weeraro xabadda igarid oo dhaawac iyo daldal ta wuxuu awoodo wey haddaad laakiin tiraa sheekh cabdiqaadir waxaan kaa rabaa awlaad baan kaaga fadhiyaa sheekh cabdulaahi iyo sheekh xasanoo awlaad baan kaaga fadhiyaa tiraad iyo sheekh maxamadow awlaad ma allah bixiya subxaana wa tacaala keligii mise uun kalaa bixin kara abadan bini aadamku wuxuusan awoodi karin oon gacantiisa ku jirin bimacnaa qudradiisa bashariga ah ka baxsan lama weydiisan karo xayan aw mayitan aw haa'iban ka haa'ibka asagu markuu joogo wuxuu awoodi karay lama weydiin laanna waa maqan yahayba midka mootan qaliil walaa katiir lama weydiin karo asagu wuxuu awoodi jiray waagu noolaa iyo wuxuusan awoodi karin midnaba lama weydiin karo lanna waa maata adduunkana waa ka tagay asagaaba inoo baahan muhiimaddu marka atawasul asharci waynu garannay atawasul albidcina waa in awliyada jaaheeda sharafkeeda ambiyada xaqooda xaqu shuhadaai wa asxaabi badrin bifadli اlwliyaai howlahaas ilaahay lagu baryo ilaahay baad baryaysaa laakiin waxaad ku sii halqabsan awliyadaad sii maraysaa allahuma kfir lii bijaahi sheekh fulaan bibarakati sheekh fulaan bikaraamati bifadlihi wa sharafihi waxaasaad la taagan tahay haadaa tawasulun bidciyun waa kabiira min alkabaa'ir wa fowqa alkabiira weeye laakiin gaalnimo diinta lagaga baxaayo ma aha laakiin bacda maa qaamat alxujatu cala alcabd ee loo sheego loo caddayo hadduu kusii dhaga dhagaha lagu dhufanaya waxaa ku yimid qaybta ah atawasul shirki waa tii aynu soo maray sheekhowl ii dambidhaaf ii gargaar ii gurmo kan yeel in aadama la weydiisto xayan aw mayitan aw haa'iban maa laa yaqdir calayhi ila allah waa kufri iyo diinla'aawen wahada kufru qurayshin waalcarab dhiiggooda lagu bannaysta lagu laaya tii buu sheekhu mar kala qaadahaya raxmat ullahi wuxuuna yidhi whada min abi xaniifata wabi yuusuf alqaadi yaqtadii wuxuu keenaya almanca in laisu diido an yas'ala alcabdullaha bihayrihi inuu ilahay khayrkii ku biayrihi wey ilaahay baad baryaysaa laakiin waxaad carabka ku qabsan ood sii cuskan dad kalaad sii maraysa ayib taasi waa iyadu waa tawasulkii bidciga kan asagu kufriga waa ka wa ama su'aalu اlmayiti wاlghaa'ibi in la weydiiso kii dhintay ama kii maqnaa nabiyan kaana meydka dhintay ee mootan ama axadka maqan nabi noqoya aw hayra nabiyin ama nabi axad aan ahayn noqoya fahwa min almuxaramaati almunkara waxyaabaha la xarimee la inkiray diiniyan weeye biitifaaqi a'immati lmuslimiin muslimiintoo dhan baana hawshaa isku raacay waana kufri midaan ayada ah su'aalu lmeyiti nafsahu daatahu waxlawdiista daatayada waa gaalnimo lam yamir llahu subxaanahu wa tacala ilaahay muusan farin tacaala koraaye bihi arrinka asaga ilaahay in khayrkii lagu baryo waxaan asmaadiisa ka ahayn oon sifaadkiisa daatiga ka ahayn oon camal saalixa ka ahayn oo ruux muslimoo xayi ii duce inaad ilaahay u sii marta lama ogola xaaraan wey walaa rasuuluhu rasuulka ilahi namuusan farin walaa facalahu axadu min asaxaaba axad saxaabada ka midana ma uusan samaynin wala taabiciina intii raacda lahum lisaxaaba biixsaanin wanaag iyo diin ku raacdana ma aysan samaynin wala staxabahu muusan jeclaysanin axadun min a'immati lmuslimiin afarta imaam abu shaafici maalik axmed abu xaniifa nin jeclaystaa hawsha ama yidhi waa mustaxabban maba shayga diinta ah ay cibaadada noqonayana laabudda an yakuna mustaxabban aw an yakuuna waajiban shaygu waa cibaado haddaadna tiraado oo allaa loogu dhowaanhaya ima an yakuna waajiban wa ima an yakuna mustaxabban labadaa mid weeye hadduu ruux shaygu uusan waajib ahayn ama mustaxab uusan ahayn waxaa weeye haddii cibaada ma noqon karo almubaaxaat cibaada lama yidhaahdo ayib saasaa la rabaa islaam in loogu gurmado soo wala staxabahu axadu min a'immati اlmuslimiin wa hada mima yuclam kani waa ka lagu og yahay bilidiraari min diin اlislaam yacni intaa ay sida xaaraan tahay oon ilaahay hayrkii aan lagu baryi karin oon wejiga lagu sii qabsan karin markaad alla tuugaysaa laga hadlaya adugu shakhsiyan wa hada mima yuclam waxyaabaha la yaqaano wey bilidiraari si aan muxuu aha shiki lahayn min diin اlislaam ruux kastoo diinta wax ka yaqaana ayaa macnaha garanhaya faina axada minhum axad ka mida taabiciinta iyo saxaabada iyo muslimiinta hore iyo aimatu lmuslimiin oo minhum ka mida muslimiintaas iyo saxaabadii taabiciinta maa kaana ma ahan yaquulu kii yidhaahda idaa bihi markay ku qabsato maxaa idiin qoran halkaa idinka kale maxaa qoran yaxya adiga isku mid baana idaa naزlat bihi taratun aw tiratun tiradu waxaa weeyaan waa eeqo ama aano ama mxuu ahay dhib hadda waxaa loo jeeda alxaaja daalraacashada iyo eenada asalkee la yidhahdaa hadda laakiin waa dhib loo jeedaa aw caradi baahi ku timaado baahibaa ku timid xaajaa ku timid shidaa ku timid aw carada lahu xaajatun limayitin ma dhihi jirin maa kaana yaquul limayitin wey saasay kugu xidhan tahay yaa sayidii fulaan markay idaa nasalat bihi tiratun aw caradat lahu xaajatun maa kaana yaquul limayitin ruux dhinta ma uusan ku dhihi jirin ruux muslima ah oo culummada ka mid a ah, saxaabada taabiciinta a'ima almatbuuciin nin ka mida ah markay baahi ama dhib yimaado ama shida timaado muusan meyd dhinta kuma dhihi jirin yaa sayidii fulaan sayidkayga hebel ahaayow ana fii xasbika anuu gacantaadaan ku jiraa ay e, fii wakaalatika wa kafaalatika wa fii yadika wa fii damaanika ayib ayib marka e, ilaahay marka yaa ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almuminiin xasbuna allah wa nicma alwakiil kaafiika allaha kugu filanee ku deeqa ilaahay wey subxaana wa tacaala baahi markay timaado dhib yimaado ilaahay baa kugu filan ilaahay bari lama ogolo nebi maxamedow ilaahay baa kugu filan adiya inta ku raacday baa layidhi inta ku raacday adiguba allah idinku filan haddaad tidhaahdo xasbuka allaahu ilaahay baa kugu nabi maxamadow waman ittabacaka inta ku raacdana waa kugu filan tahay hadaa shirki wey hadaa shirki kufr ayib waman ittabacaka waa maxay iyagana allah ku filan wey adiga nabi maxameda iyo ummadda ku raacdayba allah ku filan xasbuna allah wanicma alwakiil haddaad laakiin ka dhigta hawsha ilaahay baa kugu filan iyo unkiisa oo in ummadda ku raacda baa kugu filan baabu shirkiyaata bay gelaysaa hawshu ayib sidaa darteed tafsiirka noocaasa aad bay culmadu u naqdiyeen ana fii xasbika inagu waa naqanaa haddee awliya la magan galaa markuu dhib yimaado mucimilmuslimiina muxyadiini jilaanow magantaa naga yeelay bay ku leeyihiin ayib marka waa muciinulmuslimiin muslimiinta yaa kaalmeeyoo caawiya ilaahay mise sheekh cabdilqaadir muciinulmuslimiina muxyadiini jilaanow magantaa naga yeelay hmm aw aqdi xaajatii dantayda gud iyo muraadkayga muraad baan leeyahay kamaa yaquulu bacdu haulaai lmushrikiin eraygan ibnutamiya iska leh mushrikiinta maanta joogay islaamka ku maxaabsanaya waxay maanta yidhaahdaan salafku maysan odhan jirin kamaa yaquulu bacdu haulaai lmushrikiin liman yadcuunahum dadkay baryahayaan bay ku yidhaahdaan oo meelmowtaa kuwa dhintay iyo walqaa'ibiin inta maqana mowt nin ahra qallafay iyo mid maqan yaa markay baryahayaan waxay odhan yaa sayidii fulaan ana fii xasbik awliya alla adeeg weyahade iqdi xaajatii dantayda ii gud ayb walaa axadu min asaxaaba axad saxaabada ka midana ma jirin oo istikaaa magan galay kaalmaystay gargaarsaday hiillo weydiistay kurbafayd weydiistay annabiya bacda mowtii walaa bikayri min alambiyaa saxaabadu ayagoo nool oo madiino jooga iyo intaasoo shidaa ku dhacday masaa'il diinoo cawiisa a qabsaday nawaasil baa ku dhacday ay maalmo u fadhiyona ka niqaashahayeen dhibaatooyin waaweyn oo caaisho tiri hadday axad kala qabsan lahayd waladii nafsu muxamadin biyadihi low nazla maa nazla cala abibakr cala aljibaali araasiyaat lahaadaha bay tiri hawsha aabbahay qabsata abubakr sidiq bacda mowti muxamed sal slam buuraha waaweyn haddii ay ku degi lahaa buruhu waa baabi lahaye abubakr hadday dhibka qabsaday ma dhib yarba saaduu nabigu u geeriyooday ayaa khilaaf bilowdayba waxaa laisku qabtay qaabka nabiga loo xabaali lahaa iyo meesha lagu xabaali lahaa waxaa laisku qabtay ummadda u sheegay ciddii qaban lahaydee mas-uul ka noqon lahayd talada qaban lahayd saadii hawshaa loo dhammeeyey loo heshiiyey carab kalaaba gaalowday madiino ayaaba magangelya lagu jooga cabsi waardiya laska qabtay muslimiinta halabsanhaya xuduudda shaam iyo ciraaq taagnaa ayaa waxay noqdeen in madiina waardi laga qabta afartii wadee soo gasha magaalo islaam saafe uu joogo oon madiina makayn baa la waayo ayb qabaa'il ayagu iskood aanu gaaloobin waa jiraan oo iyagu mxuu ahay reer daa'if iyo waa jira reer haqiif laakiin carab qabiil aan qayb ka ridoobin ama aan wada ridoobin waa laga waayo ayb markaasaa markay ogaadeen muslimiintu inay tabar badnayn ayay xataa soo weereen طulaxat alasadi iyo mutanabi'iin oo dhan iyo murtadiin oo dhan baa weerar soo qaadeen madiina korkeeda la soo fadhiistay ciidamo markaas abubakr wuxuu soo istaagay calankii ciidankii toddoba boqol ahaa ama kunka ahaa ee nabigu diyaariyey ee u diray falastiin oo u tahay in lagu weeraro oo meeshii zayd ibni xaarife iyo ku shahiideen jacfar ibn abitaalib iyo muxuu ahaayey cabdullahi bn rawaxa ku shahiideen ciidanku nabigu u diray inuu ka soo argoosto ee uu ka dhinta asagoon weli ciidanku bixin oo juraf degan ayuu abubakri waan dirhayaa abubakr waa lagu dhegay cumar baa la qabsaday saxaado dhan baa mid waalan tahay baa layidhi annagii baaba cabsanayn oo madiina baa la weerarhayaay ummahaatulmu'miniin baaba khatar ku jire amminkan ciidankii noogu tabar ee nabigu xulay xaggeed ugu diraysa halkaas iyo muxuu ahay reer rum carab baaban la mari karin ma ma halligaysaa annagana mana halaagaysaa wuxuu yidhi ka baxa ilaahay baan ku dhaartay calan nabigu xidhay inaanan furaynin buui raayadan ciidanku watiyaa guntay nebi maxamed muxuu ugu talagalay falastiin inuu uu ayib keligey baana madiina difaacay hadaad iska dareertaan keligey baad difaacay intaasaan maanta awoodaabo xataa tanfarida saalibati intuu babciisaa u taabto qoortiis ilaa ay tan go'da buuhi hawsha waa wadahaya ama igu soo raaca ama iska taga cumar baa weli loo hanjaaba le cumarow sidan maanan ku moodayn waa lagu kala baxay saxaabadoo dhan baa ka hortami abubakar oo yidhi hawshan suuragal maaha waxa hawsha joojiye laabudda min itibaaci nas nas baa meesha yaalla nabi maxamed baa naskan ka tegey usaama ibnu zayd biqiyaa'ati ljiz in la diro haadaa waa mansuus falaa ijtihaada maca ijtihaad iyo maslaxa iyo sidaynala tahay siyaasa xarbiya socon mayso haadaa huwa nas almansuus laabudda min itibaacihi nin walboo naska ku dhegay ilah waa ku badbaadiya abubakar naska ku dhegay ilah baa ku badbaadiyey carab markay arkeen ciidan duulhayoon carabba u socon xagga u socotaan reer ruum baan ishaynaa oo idinku maxaa tihin idinku masaakiinba beri baan idinku soo noqon haya waxay dhawan nimankaani ciidanba u dirahaya reer ruum aminku u dirahaya ballamka ilaa awoodday ka tageen ee madina fadhidaa ka badan hayna waa la cabsaday carab kale carartayba nin walba wuxuu yidhi anugu waan ka hor sugaya hawshaan qaabkay u socoto haddee haw nasribay noqotayba usaame intuu tegey oo reer rum soo jilciyey oo qaatilo abihi soo dilay oo haniimo badan soo buuxsaday soo laabtay markaasuu haddana dagaalka murtadiintu ka qayb galay marka waa lagu kala baxay idan intaasuu naasilo iyo shido iyo dhibo abubakar absatay nabiguna agtiisa ku abaala oo asagu abaalay suaal ma weydiin nabi maxamed maxaan samaynaa hawsha seen u xukunnaa maa noo fatwootid wayastaftuunaka fi nisa qula yubtikum maad kaga siidaysid abadan masaajidkay soo galayan nabiga salaam waa tukanaya ilahay bari waa ka abadan laakiin innagu haddaan hawl yarna qabsato waxaa weeye mxuu ahaaye suldaankii suldaankii saliim loodhan jiray sulaym alqanuuni waaguu kula dagaalamaya cumaaniga waaguu la dagaalamayay saliibiyiinta reer rumaysayeen ee khilaafka cumaaniy o dhibka dagaalku ku socday iyo waraaq dheer ka soo diray istanbul anqara caasimadda istanbul waraaq dheer ka soo qoray markaasuu nabiga usoo diray wuxuu hi hanti laqaado lagu rido xijada nabi maxamed qolkiisa lagu rido meshu ku xabaalan yahay yastakiid birasuulilah wuxuu le nabi maxamedow maxaad naga sugi labaatan iyo dhowr dowladood baana weerartay meel heblo waa la qabsaday halkaa masaajidii baa la gubay kanaa la sameeyey kana ilaahay aad nooga gargaartaan ku weydiisanaynaa ood maanta gaala noo jebiso annagana aad noo gargaarto ama dacwa najdiya waagay qabsadeen xijaaj iyo maka iyo madiina qabteen waraaqahi heleen buu ku jiray oo mu'arakha ah dayib ninkii qoray kaatibkii wixoo dhanba marka haddii amiirkiinni iyo culimmadiinni waxaan samayn hayaan caamadiinni maxaad moodaa wey dayib bal suldaan aan waraaq soo dirin oo shirkiye ah oo kufriya gaalnimo oo nabiga ka codsany u gargaara maba jirinba waraaqi bay urursan reer wahaabiyo meel bay dhigteen ayb ilaa aminkan waa baaqi waraaqi qaybaa laga haya noqolkoodi marka baashu saasaa baabiisa shirki iyo kufri baa baaba dowla cumaaniya waxaa dumiyey alkufru billaah dulmiga kale carab dulmigay samaynaysay iyo mushrikii asaliibiyiin baa ka badnaa waxaa la hadhay yaddacuuna alislaam waljihaada fii sabiil ilah maca annahum mushrikuuna ay kufri dhex taagan yihiin dhibkaasaa jiray meesha ibnu teymiya dagaalkii tataarka lagula jiray maalin uu soo baxuu dabcay inuu jihaado ayaa wuxuu arkay ciidankii oo dhan oo ilahay khayrkii baryahayaba abi cumar yaa khaa'ifiina can tatar min atatar luuduu biqabri abi cumar cuuduu biqabri abi cumar yunjiikuma min adarar wuu fiiriyi wuu ka noqday meesha waa lagu jabahayaabu dagaalkan daal soconay maxaa jira ilaahay khayrkii baa la baryahayaaba haadaa laa yajuus laa yamshi ma yasir kan socon mahaye caga ku taagnaan mahaye ugu lugoynina buu iskaga tegey bil dambuu ciidan soo abaabulay markaasuu tawxiid ka saxay aayaat الtawxiid wالtaxdiid min ashirki buu ku akhriyey kulligood buu ilaahay khayrkii ha ah baryina ilahay keligii barya ilahay ku ekaada haddaad mukhlisiin noqotaan inaad maanta guulaysanaysaan waan ballan qaadahaya waxaa la yidhi in shaa allahu dheh in shaa allahu taxqiiqan laa tacliiqan buu insha allah un iska barakaysanaya mooyeen waan hubaa inaad guulaysanaysaan bur maanta akhlisu lacmaal lilaah sidqi la imaada ilaahay si ah u barya markaasay sheekhu insha allah dhe insha allah inaan iska barakaysan mooy tan waan hubaa fa akhlasu lilaah nin shirki mushriga laga waayo haziima waxay jabeen tataarku maalinka ayada la jabiyey uu dagaalka ku jiro hogaaminayay dadkana uu tawxiidka ka saxay haziima aan weligood ku dhicin tataar fi taariikh fadal ra aan weligeed la arag magdheer bay isku dhaxleen xoolahoodii iyo bakhtigooda meel la geeya la waayo maxaabiistooda meel qaada la waayo masaajid ilaa laga buuxshay maxaa idin sheegay buui war ilaahay keligii barya allana tala saarta alla idin barakaynhaye yaa khaa'ifiina min atatar luudu biqabri ami cumar iga daaya daaquudka ay gu daba wadani awsaantan tacbuduuna min duuni illah ilahay keliga hala baryo ayb marka hawsha wax lagu baaba'ay wey walaa axadu min asaxaabati istakaaa nabiya bacda mowtihi walaa bikayrihi min alambiyaa nebi maxamed axad rasuul saxaabi oo baryey ama gargaarsaday ama cuskaday ma jiro walaa nebi maxamed hayrku ambiyada kale ah laa cinda qubuurihim cinda qubuuri alambiya xataa qubuurta ambiyada agtooda ilaahay maysan ku baryin walaa idaa e, bacuduu canha iyo markay ka fogaadaan hadday la joogaan oy madiino joogaan iyo hadday shaam iyo ciraaq iyo meelo kale jiraanba ilaahay keliguma baryi jireen nabi maxamed bayna ka barteen sida ilahay loo barya loo caabudo walaa kaanuu yaqsuduuna ducaaa maysan ahayn saxaabadu iyo taabiciintu iyo aima almuslimiin kuwa uqasta qasta baryada iyo ilahay inay tuugaan cinda qubuurihim inda cinda qubuuri alambiya ambiyada qubuurteeda markay ag joogaan inagu maxaan soo mara qolyada mxuu ahaay qabru fulaan waa mujarab ducada waa la aqbalaa qabriga sheekh fulaan agtisa ilaahay ku barya waa saas weeye abadan quur ambiya bay yaqaaneen saxaabadu waxaa loo tilmaamay ciisa muusa meeshuu ku xabaalanyan loo tilmaamay nabiga baa hor yaallo garan hayaan ayib oy iyagu xabaaleen gacantooda ku xabaaleen oo galab iyo aroor bay arkaan wa maca daalika tawxiidkaa laga saxay nabigu waa rasuul adoon mukarama wey waa geeriyooday waa xijaabtay allu jannadiisiibu ku jira iyo khayrkiisi diinta ka tegay baa bannaanka taalla oo dhammaystiran oo nabigu uusan waxba ka tagin ayadaas lagu dhaqmi rasuulku waa lagu saliyi waa la rumayn waa la ixtiraami waa la weynayn waa la jeclaan jacaylkiisa alle loogu dhowaan laakiin bidco iyo baryo aan jirin iyo bakti lagu leexan maayo indaha walaa kaanuu yaqsiduuna asalaata cindaha in qubuurta agtada lagu tukada qubuuralambiyana maysan lahayn saxaabadu walamaa quxita annaasu dadkii marka la abaareeyey oe abaare ku dhacday fii zamaani cumar camar ramaada weeye radi allahu tacaala canhu istasqaa wuxuu ku roob doonay bilcabaas ay biducaa'i lcabaas ilaa wakiilu noo duceeyey wa tawasala ilaahay wuxuu ugu dhowaaday oo ku roob doonay biducaa'i biducaa'i lcabaas wuxuuna yidhi waqaal fiqiga cumar u fiirsa hadde wuxuu idhi allahuma inaa kunaa natawasalu ilayk allah waxaan kugu baryi jiray idaa ajdabnaa markaannu abaarno abaarna qabsato binabiyina nabi maxamed baa noo ducodhihi jiray imsa nabigu intay abaara dhacay nabi allow loo yimid maxaa jira halakat اlamwaal wajaca alciyaal bahaa'imtu waa baaba'day carruurtu waa baaba'een guryihii waa baaba'een wax la qaada ma jiro cirkii caad ma laha biyihii waa gureen oomana loo dhammaaday dadkii waa halaagsamay nabi allow ilahay noo bari isagoo khudbaynaya anas fi saxiix markuu nabigu gacmaha taagay ilahay baryay masaajidka asagoon nabigu ka bixin baa roob soo qar khudbadoon dhamaanin baa cerku isku yimid waa jilaal bartanki roob baa fakaday markaas jumcadaas ilaa jumcada kalu da'ahay jumcadii kale asagoo nabiga khudbaynhaya baa ninkii laftigiisa soo noqday ama nin kalea yimid nabi allow roobkii adduunko dhan bu baabi'iyey guryihii dume oo laagihii rogay oo meel kasta xidhantay oo jidki waa go'ay far wax dhaqaajiya lala'yahay la hadal buu roobkan asaga maxaa jira ha joogsado jamcaan jamcad wuxuu lahaa ummaddii oonbay u dhammaatay abaarnama ilaah noo bari jumcii xigeyna wuxuu yidhi roobkii ummaddii buu baabaasha halligay ilaahay noo bari inuu naga dulqaado roobka joojiyo nabi wuxuu yidhi la joojin maaye laakiin ilahay waxaan ka baryaynaa inuu meelaha kaymaha ku shubo allahuma xawaalayna walaa calayna nabi sal slam ilaahu meelaha kaymaha iyo buuraha iyo qowyaha aan la degin ee dagaagtu ka baxo allah ku shubiyaha xaafadaha iyo guryaha ka du sida baa ilaah yeelay subxaana wa tacaala markaas idan nabigintaasoo goor baa lagu tawasulay bimacnaa nabiga loo duceelay noo ducee nabiga hadda waa xijaabtay abaarna waa dhacday cumar muxuu sameeyey aalu beyti rasulilah buu yeedha aalu beyti biducaai lwaliyi wasaalixiin waa aniga idinsu sheeg waa tawasul mashruuca wey wuxuu idhi markaas fa tusqina waadna waraabin jirtay ayib wainaa kunaa natawasalu ilayka binabiyina annaga wahaabiya waxaan leenahay ahlu tawxiid waljihaad waxaan leenahay biducaa'i nabiyika laa bidaatihi meesha daata ma taallo ayb inaa natawasl bnabiyina ay biducaai nabiyika baa ilaahay ugu tawasuli jir ayb waxay dhaheen qolihii ayagu mushrikiintii bidaatihi wa bijaahihi wadaad ijaad meesha ma yaalee waxa waa biducaai nabiy nabiga noo ducee baa la waana ducan jiray ilaahay baana ka aqbal wa ducaau اlambiyaai mustajaaba ayb wainaa anagu maantana natawaslu ilayka waxaan kugu dhowaanaynaa bicami nabiyina nabi maxamed adeerkii cabaas baa nool haddee fasqina allowna waraabi fayadcuu lahum fayusqown markaasuu u ducayn jiray cabaas baa ducaynhaya markaasaa roob alla siin jiray cabaas baa dhihi waan ducayna aamiin dhah aamiin asna waa ducaynhaya idan ilaahay baa ka aqbalaya maxaa yeele waxaa la soo maray nidaam wanaagsan oo sharciga waafaqsan ninka ducaynhaya waa aalu beyti rasulilah nabi maxamed adeerkii ninka aamiin leh waa cumar ibn اlkhaaab alkhaliifat araashid afdal saxaabati iطlaaqan bacda abi bakr ayib wasiirka nebi maxamed wey dadku waa muwaxidiin mustaqiimiin ah idan marka waa ducada waa soconaysa kama abata dalika fi saxiix اlbukhaari raqamka kun iyo boqol buu kusoo saara bukhaari xadiidka asaga ah wuxuu kaloo ku soo celiyey saddex kun toddoba boqol iyo toban xadiid sogan weeye ayib wakadalika mucaawiyatu radi allahu tacaala canhu lama istasqa markuu ku roob doonay biahli shaam ahlu shaam uu ku roob doonay tawasala lama istasqaa biahli shaam ay liahli shaam baa loo jeedaa ree ahlu markuu u roob doono ahlu shaam baa abaare ka dhacday biyala'aan baa ka dhacday waa lagu baaba'ay marka wuxuu u yeedhay nin loo jeeda yaziid bin alaswad aljurash oo nin imaam ah oo qiimo badan oo saalix oo caabid ahaa oo khayr lagu tuhmaayo wuxuu idhi yaziid ibn alaswad aljurashi waan baxaynaa roobdoon baan la imanayna markaan roobdoonno dadkan u ducee inuu ilahay roob siiyo tawasala biyaziid ibn alaswad aljurashi iyo asaguna sidaas ibnu sacd baa soo saaray fi abaqaat tarjamada yaziid ibn aswad aljurashi kusoo saaray bisanad rijal iqaat waana sugan yahay aharka laftirkiisu idan altawasul biducaai الsaalixiin waa mashruuc wاtawasul biاlacmaal الsaalixati adugu aad leeda waa mashruuc altawasul bisifaat اllahi waasmaa'ihi waa tawxiid ayib wix intaa ka soo har ima bidcatun wa ima shirkun wa kufrun biاllahi subxanaه wa tacala fahada اladii dakaru cumar radi allahu tacala canhu tawasulu minhum biducaa'i nabiyi wey hawshan uu sheegay cumar uu yidhi nabi maxamed ilaahayow nabigaas intuu noolaa asagaan noo duceey dhihi jiray ilaahay buu noo baryi jiray markaasaadna waraabin jirtay nabiga hadda hadduu dhintayna adeerka nabi maxamed adeerkii baan noo duceelen allowna waraabi oo ducadana ka aqbal cabaas wuu ducaynhaya allow ducada ka aqbal annagana waraabi hawsha waa maxay waa tawasulun minhu min asaxaabati wاlmuslimiin biducaai nabiy nabi maxamed ducadiisa ilaahay ugu dhowaan jireen iyo wa shafaacatihi nabiga ergadiisa fii xayaatihi intuu noolaa intuu noolaa ilahay inuu eh, dembidhaaf u weydiiyo ilahay inuu u weydiiyo bay la iman jireen walihaada waa markuu noolaa haddii markuu dhintay maxay sameeyey walihaada saa darteed bay ilaahay ugu dhowaadeen bacdahu bacda mowti muxamadin wa wafaati sal ly slam biducaai alcabaas wa ducaa'i yaziid ibn alaswad aljurashi idan waa in la kala qaada bacda almowti iyo qabla almowt la kala qaado wey haddii kale qolyaha mushrikiintun baa ku duubsan aakhirka whada huwa اladii dakarahu اlfuqaha macnaha صaxiixa ahna waa macnahay sheegeen fuqahadu sheegeen fii kitaab اlistisqa bay ku sheegaan kutub اlfuqaha soo qaad shaaficida kutubteeda soo qaad maalikiyada axnaafta xanaabilada baabulistisqaa maka la marahayo waxay ku darahayaan waxaa mashruucoo bannaan in dadka culummada iyo dadka ahlu khayrka ah la yidhaahdo noo duceeya noo roob doona ayib ee ma aha inaad tirahda sheekh adugu roob keen oo roob allah keeni kara wadaadka duceedhe isagoo nool aamiin baan kuudhi ii duce maxaa jira inaad iga khayr badantaan tuhmahaya ii ducee waa fasaxan tahay dhiban ma laha laakiin adugu roob keen roob isagu ma keeni karo ilahay baa iskale roobka subxana wa tacaala faqaaluu waxay dhn yustaxabu waxaa la sunneeya an yustasqaa in lagu roob doono bisaalixiina dadka wan wanaagsan waidaa kaanuu min aqaaribi rasuulilah dadka wanaagsan hadday qaraabo nabi maxamed yihiinna fahwa afdalu saasaaba sii fiicanba waxaad muraajacayn kartaa almuqni ibnu qudaama oo qadiyadda ka hadlay mujalladka labaad waxaad muraajacayn kartaa sharxu lmuhadab linawowi mujalladka shanaad toddobaatan iyo saddexaad u laaban kartaa yani aimad o dhan ka hadleen muqniga mujalladka labaad au muhadabka nawowi majaladka shanaad aimado dhan baa sidaas ah baablistisqa marka la marayo tawxiidkaa saxay keenhayaan laakiin bacda maa qarnigii lixaad la soo gaadhay iyo shanaad iyo wixii ka dambeeyey in badanoo ka mid ah kutubulfiqi almuta'ahiriin waxaa galay istikaasadii aan bannaanayn tawasulkii bidcigaabaa galay aad iskaga ilaaliya laa siyama kutub ashaaficiya abeesooyin baa dhex fafadhiya ayb waqad dakariha alculamaau culammadu waxay ku hodeen oo diideen ka maalikin maalig wahayrihii iyo hayrkiiba an yaquuma arajulu ninka muslimkaee daaciga inuu istaago joogsado cinda qabri nebiy nebi maxamed qabrigiisa in la istaago ood adi istaagto bay salafku diideen yadcuu asagoo ducaysana ruuxa muslim linafsi adoo iskaa ilahay u baryahaya oon axad ku tawasulaynin oon ruux kale sii maraynin inaad nabiga qabrigiisa garab istaagtod ilaahay bariday diideen maxaa yl waa arrinaan loo baahanay saxaabadiisa samayn jir nabiga u soo galhayaan way salaamahayaan way ka iblada usii jeedsan way tukan ilahba baryo iska tagahaya laakiin qabriga nabi maxamed in duco lala aado ilaahayba aad barididi waa bidca wey cinda salafi maxaad kala doonaysaa qibladii ma aha goob lagu yidhi way barakaysantaoo cilmi gooni iyo diin gooni lagu sheegay ma aha nabi maxamed kuuma dirin madiin cusub baad waddaa yaa kuu dira meeshaan ayada ayib wadakaruu waxay sheegeen annahaa anaga xalay soo marray wixii cibaada ah, waxaan leenahay ninkii sameeya man amaraka waman sharaca laka yaa ku amray yaa kuu jideeyey xageed ka keentay ninka asaga waxaa weyaan naftaa loo keenaya waa la qabanhaya dhab la siin keen daliilkeedii khayr baan oga jeeda war oga jeedkaa hol noo taallen daliilkeeda keen waxaad oga jeeda yaa ku weydiiya waxaad oga jeedo maxaad u samaysay yaa samee ku yidhi yaa kuu jideeyey aayadee sheegtay xadiidkee taabtay ijmaacee ku guntamay dhab baan siinaynaa wax hadday iyo cuquud iyo caadaad iyo wax noocaas ay yihiin iyo beec wax ku saabsan sarif wax ku saabsan wax kala bedelasho wax isisiin kala qaadasho yacni mucaamalaadka iyo caadaadka oo dhan waxaan leenahay way ii bannaan tahay yaa ii diiday ninku yidhahda waa xaaraan ma bannaana haati dil isaga laga rabaa anugu asal baamaan fadhiyaaba alaslu fi lmucaamalaat wاlcuquud wاlbuyuuc iyo wاduyuun ilaa aakhiriha waa maxay wa aljawaazu wاsixatu wey wاlxil ninkii dhada ma bannaano asagaa leeay soo soco yaa noo diiday yaa daliilkee diiday maxaa xarimay ayb guri baad dhisatay nibaa ku in la dhiso ma bannaano waxaan leeay gurigu baab alcaadaad weeye cibaada ma ahee maxaad diiday daliilkeeda keen anaysa ila qumaynen musharic baataan leenahay musharic ilaah yar baa noqotayba wax xarimahaya shaydaan baa ku soo diray ilaan shayaadiintaa ummadda wax ka xarimi jiray waxaan rabbi ka xarimin idan ninkii mucaamalaad iyo cuquud iyo caadaad iyo afcaal iyo acyaan ummadda ka xareen biduuni daliilin asagaa daliil laga rabaa ninka waxba la weydiin maayo laanna asal buu ku fadhiyaa ayib ya min baabulcaadaad weeye cibaadada shuqulkuma laha mudaaharaadku waa baabulcaadaat waalafcaal ayib waalaqwaal waa waa niman muxuu ahay muluku sayaatiin muxuu ahay culamaa salaatiin walmuluuk wa fuqaha lbalaaq wa fuqaha marins baa baryahan ku rafaad intaa ayada ah ayib maxaa ka khuseeya muxuu ahaayey waa bidce iyo meesha bidca ma gashay waxaad tidhahdaan mudaaharaadku mafsado badan bay keentay waxaasu shay baa ka dhashay waan ku ijtihaadnay inay xaaraam tahay nin kale idin odhan annagu waxaan ku ijtihaad inay bannaan tahay marka ijtihaad yuqaabalu biijtihaad laakiin wixii inaad cibaada nooga dhigtaan ood bidca meesha la timaadaan waa sheekabarley raad ma laha waa hawlo lagu qancinaya muxuu ahaaye ii sheegay muxuu ahaaye salaadinta iyo boqorrada u shaqeeya maraykan iyo reer yurub lagu qancinaya wey mudaharaadku aan la qiimayn maslaxadiisa iyo mafsadadiisa la qiimay hadday mafsadadiisu badan tahay iska daynaynaa hadday maslaxadiisu ay badan tahay waanu samaynaynaa asal bayna diinta ku leedahay xadiidkii aynu ku soo maray fi aladab almufrad wakadalika fi eh, mxuu ahay atirmidi mxuu ahay abu daawuud aan ku soo marray asalkiisa ayaa tilmaamaya nabi maxamed baa nin u yimid muxuu nabi allow ninkii dariskayga ahaa baan ku dhibanahay waa ku rafaaday masaasahaa waxaad yeeshaa intaad gurigaaga ku noqoto alaabtaada iyo saabaankaada soo qabo wadada bartankeeda dhig kaba soo gur guriga ka soo bax jidka alaabta soo daadso iska alaabtana dul istaag muslimiinta ku soo mara markay ku dhaaan maxaa kugu dhacay ninkan dadiskaa i dhibay ha lacnadeen bul ilahay baa lacnad haye lacnad baa ku dhici ninkii baa bannaan carruurtiisii haweenkiisii iyo alaabtuu soo dartay bannaanku soo dhigay uu u dhex istaagay hebelow maxaa ku helay guriga caagud ah, baa u gashaybu gudugjilan bay u galay maxaa jira hebel baan gurigay ka fadhigi waaye allahuma lcanhu lacanahu allah si loogu waday ayaa laiskugu tegey ninkii baa cararay isagoo dhagan nabi maxamed waan jaba maxaa jira dadka madiine joogoo dhan bay lacnadahay nabi wuxuu yidhi lacnad kugu dhacday maxaa u dhibaysaa ninka muslimka adiba u geysanaysa igala hadalba hawsha waa joojinhayaay lacnada ka daaya dib dambe u geysan maayo ninka waadaynaya waa laga nastay mudaharaad wey soo mudaharaad maaha mudaaharaad muxuu yahay dhibka ku haysta inaad muujiso ma tamisa maaha mudaaharaad dhibka adiga ku haystay eed xamili ladahay tabar aad u weyday eed gacan wax kaga qaban weyday inaad ummadda tusto soo maaha saxaabiga waa mudaharada nabigaan u diray inuu mudaaharaado mudaharaadkana faa'idaa laga helay asal buu diinta ku leeyahy laakiin waxaan u jeednaa wuxuu waxaad tidhahdaan waanu qiimaynay maslaxa iyo mafaasid xaggaa u badatay wadaad kale asaguna hadli maslaxa xaggaa fiican waa masala ijtihaadiya laakiin bidco weyi iyo muxuu ahay asal gebi ahaanba ma bannaana iyo wax jira ma aha xaaraan kufri w dimuqraadiyad lagu doonaayo mudaaharaadka haddii dimuqraadiyad lagu doonayo waa kufr iyo diinka bax wey diinta lagaga baxaayo waa in wanaag lagu doonahayo ama dulmi laskaga difaacayo ayb wadakaruu waxay sheegeen culummadu anna haadaa min albidaci in qabriga nebi maxamed la garab istaago oo loo dhowaado lagu agducaysto inay tahay min albidaci bidcooyinka ee diinta khilaafsan allatii bidcooyinkaasoo lam yafcalha salafu salafku aysan samaynin waqad qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi qul idcu ladiina zacamtum min duunih u yeedha oo barya oo toga qolyihii aad sheegteen alla sokadii inay ilaahyo yihiin falaa yamlikuuna haan mahayaan kashfa durri cankum dhib inay idinka faydaan awliyada iyo ambiyada iyo rususha iyo dadkaad lugaysoon oo dhanba ayib waxay idiin qaban karaan dhib ma faydi karaan iyo mxuu ahay durminaba walaa taxwiin leexin dhib ku haysta inay faydaan inay mid kugu soo socda kaa leexishaan nin kale ku duwaan ama bannaanba ku ridaan midnaba ma awoodaan ulaa'ika kuwaas alladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryahayaan ambiyada iyo awliyada iyo muxuua ah malaa'igta ama jinka aad ay baryahayaan daba taagan yihiin yabtaquuna laftirkooda aad raadinhayo jirinhaya ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa alwasiilata alqurbata wazulfa addoommahan malaa'igta iyo ambiyada iyo rususha iyo jinka muslimiinta laga hadlaaya een baryayno een daba taagannahay ayaga laftirkooda addoommo ilaahay baryahyaba nin ilaahay asagu baryayo alla dhawaasho raadinhay maxaa ku daba dhigay ma alla aadda adugu ayb <clears throat> ilaa rabbihim alwasiila iyo alqurba culimadu waxay dhaheen alwasiila iyo lawaxm waa bilcilmi waalcibaada bilcamali saalix addoonku ila wuxuu qurba oga raadiyaa inuu cilmi la yimaado camal saalixa la yimaado oo khaalisoo sawaab ah idan marka malagu iyo ambiyadu iyo rusushu iyo awliyadu iyo sulaxadu nin walba asagaa wuxuu raadinaya inuu dhawaado alla uu noqdo alla miduu jecel yahay innii la arju an akuuna akhshaakum lilah wa atqaakum lah wuxuu waxaan rajaynhayaa inaan muslimiinta ahay ninka alle ogu dhow ee ilaahay oga cabsi badan ee ilahay muxuuga cabsi badan idan ambiyadu waa sidaas addoonkaa marka halkaa ku maqan ee alla ku maqan ee ilaahay baryahaya aduguna ilaahay maabaridid maxaa ku daba dhigay yaasa kuu diray hawshan ayadaa ah nabi allow maxaan samaynay idaa sa'alta fas'al illaah markaad wax weydiisana bahay ku qabato ilah waida stacanta fastacin billah ibn cabaasoo yar baa laga saxaya usuul tawxiid isagoo yarba waxaa loo mxuua meerinhayaa oo lagu ababinhayaa usuul tawxiid shirkigaa looga dila idaa sa'alta fas'al illaah waida billah usuul tawxiid baa saxay usuul qada walqadar baa laga saxay waxaa loo sheegay qaabka duca loo ajiibo farqiga shiddadii rakhaaga u dhexeeya addoonka dhabtaa waa la saxahaya nin marka qaabkaa loo adeeyey hadhow markuu weynaa inuu mushrik noqo laga sugi laakiin ilmo si uun isku loogu fiijin ee qayn loola daba taagan yahay iyo bakti iyo islaankoonna qabto muxuu ahaayey cawradyadu muuqatay u daba taagan tahay iyo gaal istaagaba ku kaajoon kaadis ka dhaqinoo mujrim shaydaan oo nasraani ah loogu fiijinayo hadhow la suuda asagoo fajista calmaani ah dimuqraadi ah ah allana aan aqoonin addoommana aan aqoonin shaydaan oo gaal ah soo daynaya ilmaha waa in la tarbiyo usuul maxaad u geyn weyda ilahay ku weydiin maayo ilmaha maxaad u tarbiyan weydo oo diinta islaamka u bari weyday oo asagoo dariiqa qabsad oga dhiman weyda waa lagu weydin lagala xisaabtami waana mas-uuliyad weynoo ku saaran weeye ayib haddii mas-uuliyadda aad baylihiso waxaa ka daran taa os bayliso adoo cuntadiisa bayliya biilkiisa iyo noloshiisa waxaa ka daran diintiisa iyo iimaankiisa leanna waxaan irsaaqadda ah meel laba ma jirtaba laakiin ilmahan diintiisa dhaqankiisa rabaayayntiisa in lagu carbiyo islaamkii diinta waa xil khaasoo ku saaran wey kana daran xilka kaasar noloshiisa kale laakiin annaga waxaa weye biil carruur yaan u xamaalaaba ku leeyahay meelay tageen iyo meelay iyo wax la soo baro iyo wax lagu ababiyo midna war ooma iskuulaadka kenya ee dhaqamada gaalada iyo diimahooda iyo taariikhdooda iyo bakhtooda lagu dhigo iyo kiristanka dhaqankiisa ee gaaladu macallimiinta ka yihiin waxay islaam ku sheegana lagu jacburiyo meeshaas lagu jacburiyo iskuuleedka noocaas ilmo yar oo sahiir oon caqli ku filan lahayn iyo aqoon ku filan ninkii geeya oo ku gaaloobahaya ninkii geeya ku gaaloobay ilmaha meeshaa geeya iska daa muxuu ahay wax kale maxaa yeeley ilmahan waxaa sabab oogu noqotay in diin xun la baro in dhaqan gaala la baro in mabaado kufr lagu tarbiyeeyo asagoo caqli ma laha aqoon ku filan ma laha adaa meesha geeya biikhtiyaarika waliba xoolad ku bixin aslikaas waaad ku biinaysaa insaasoo hanti ah haddii macallinka dugsigu qoraandhigahay ku dhada maanta khamiisti keena mxuu ahaay wiilka wuxuu gaadhay subci khamiisaad buu dhammeeyey qur-aanka niskiisa horuu dhammeeyey juskii labaad buu dhammeeyey xoogow baa la soo turay macallinku muxuu ahaa macallinku muxuu ahaa baa la dhihi muxuu aha macallinkan qoryo lacagga ah xool unbuna weydiinhaya wuxuu diyaar u yahay laakiin in taam kasta uu shubo afartan kun toddobaatan kun siddeetan kun boqol kun uu shubo oo u gaalo siiyo iyo wax gaala la halmaala oo yidha carruurta wax lagu barahaya macallinkii kitaabka ilaahay barahayay ee baahanaa ee daruurihii xaaje u geyso maanta hadduu shaqo kale helahayo aan hawshaa faraha la galeen ummaddana qur-aanka fii ku bari lahaa aggii iskiina u shaqaysan lahaa ee baahiya xaaje u geysa ay yidhi xogow bishba bishi baa dhammaatay laba boqoloo shilin shan boqoloo shilin wey wax bishi qaataan macallimiinta kun shilin kun iyo shan boqol badan wey soo saama dugsileyda msmwa dhannaba hata kun iyo an boqol aduu an boqol baa hadda u yar baan u malaynaya kun iyo dhowr boqol baa u badan ayib xagga kalena saddex beed waa la shubaya saddexda beed waxaa la shubaya mataqaana afartan iyo shan kun baa u yar toddobaatan siddeetan boqol iyo labaatan dhowr boqol meelaa laga shubaa dhowr boqoloo kun meelaa laga shubahaya hawshaa laisweydiin maayo macallinka asagoo hooyadu iyo odayu iyagoo raalli ku ah oo weliba degdegahaya bay macallinka u geenayan meeshiisa fadhigiisa xafiiskiisa baa lagu geenaya hawsha macalinka gaalka ee ilmaha fasaadinaya fidradiisa iyo caqligiisa fasaadinaya marka la geynaya aroorta la daraya wiilka iskuulka aadahaya iyo gabadha waa loo labisi inti loo shanleeyo oo loo qabeeyo oo loo salido oo dharka u fiican loo xidho oo kaba kooyaa loo geliyo baa baabuur lagu qaada weliba dugsiga qur marka loo diriyo kitaabka ilaahay asagoo dhareer leh waxaa o dhan jiifay oon loo rumayn oo cidyaha laga jarin oo loo qabaynin oo malagi galay oo dhanka jiday sida mxuu ahaa qooley garbaabka laga jebiyey ayaa la sii daynhayaa matamiise ma ah wuxuu tegahayaa hadhow meel oo basiibo ah meeloo sandaqad ah oo jiirku kala baxahayo oo bisadu dhex fadhido oo joqoru habeenku kaajaan ayib oo meel bannaana ku taalla cadceed qorax ku dhacday oo habaaska ku jira adyaabi oo darintaalla iyuu tegahayaa asagoo mar horaama dhareer lahaa oo dhaalxanta ku taalay oo dharba inti lasoo dhabo orad aad meesha leey orad aad iskuulka quraan madarsada aad macallinkii aad ayaa la soo dayn macallinkii muxuu samay kaanbu celcelin xoog buu laqbayn iska soo dayn berri markuu aadayo iskuulka waaba aad mudayso inuu aroos ka soo baxayba aroos ihaanada ay soomaali kitaabka ilaahay iyo dugsiyaha ku hayaan rabbi waa ka goynhaya haddaysan ka toobadkan hawsha ayadaa tacdiimka iyo ixtiraamka iyo bunbuuninta iyo weynaynta iyo weynaa iskuulaadka iyo taxqiirka iyo bahdilka ay bahdilaan kitaabka ilaah iyo meeshii lagu baranhaya iyo macallinka barhayaba wax la xisaabi kara maaha wamaca daalika saasaad islaam ku tihiin oo doonaysaan inaad diin difaacdaan oo dal difaacdaan oo annaga masaajida nafta noogu keenteen oo meel idinka istaagan layahay marxaba ilmihoo daalaan diinta qaabka loola dagaalamay qaab aad fahmi kartaan ma aha iskuulaadka somalia waa xusataan macalinka maadada diinigaa dhigay maadada carabiga ah macalin oo dabeecad laawo ah oo habeenku dhan qayila oo qafal marjaca oo ninkii la hadlaba dilhay ayaa horta laga dhigay oo caajislow ah macalinka juqraafiga iyo sayniska iyo taariikhda iyo howlaha kacaanka nin xariif ah oo firfircoon oo bashaash ah oo nin walbaba aqbalahayo oo farxaan ah baa laga dhigahaya maadada diiniga carabiga waxa lagu aadin saacadda u dambaysa shan saac lix saac baa lagu aadinhayaa ardaygu intuu gaajooday alsado ku dilaacday oo indhahu maansaynhayaan oon waxba fahmaynin oy qadida u soo urayso derbiyaha ka boodahay yaa lagu soo aadinhaya maadada diiniga ama carabiga ahayd yani qaabka diinta loola dagaalama qaab la fahmi kara sheekh ma aha ayib wamaca dalika islaam baan nahay ana jaamic ana faarax baa idaacadda laga soo dayn ana jaamic ana faarax ya taa waa la ogyahay deet laguma dheci jirinba maad diinia ama carabiga waa laskaga ka qori waad ku dhacday boqolkiiba baad keentay waa lagu baasi weligeedba ninku marka diinkiis dan kama laha luqadii carbeed dan kama laha maxay laguba ridi maayaba kuba dhic maayo laakiin mawaadda kale ee kufriyaadka iyo baktiga laiskugu qarinhayo ama danaha kale ee siyaasiga u adeegahaya xaraf hadaad waa lagaa goynaya ardayga waa dadaalahaya hawsha soo ma xusuusataan mise waa kabadbaday aad baa loo xusuustaa ummaddan makla diinta shuqulkumalha waana ka tageen oo way la dagaallahayan ma dadka la yaabaysaan dib iskugu noqdo oo fikira ayib mhm. waa saas waa saas ah. mm-hmm. su-aashaasi waa su-aal garawe laakiin anugu kama jawaabi karo sheekh wuxuu leeyahay culummada dadka indhaha u ahayd markoodaadii hantiilayaasha ee lacagaha la haystay moolal iyo dukaamo iyo guryahay dhistaan oo bay ku maqan yihiin iyo subarmarketyo bay dhisahayaan macaahid iyo madaaris iskuulaad diini ah oo ummaddu barayfadya ah oo ummaddu ku badbaada diinteedii dadnimadeedii lacagna ay ka helaan may dhisaan ayib marka inaad mool ay dhisataan ilmihii aan iskuulka geynina takfiirisaan kala daaya buu marka hawsha anu kama jawaabi karin wadaadaha moololka dhisaa la weydiiyo waa baxay la tahay wa fi tafsiir saxiix tafsiirka saxiixa waxaa ku sugan can mujaahid ereygaa gar inaan awooddeenna u badan ku bixinno maadaama waddanka aan dhan looga soconin ummadda iyo carruurta inaan diintooda badbaadino iyo caamada iyo waalidiintaba waajib culammada saaran weeye iyo nin kastoo garan karaba caamiba allah ka dhigay hawshaa xil wada yaallo wey laakiin xilku qaabka loo qaybsanayo waa kala wen yahay ee hawshaana ilaahay subxana wataala nagu asturo midda kale iyadoo sidaata haddana madaaris iyo iskuulaad barayfada oy muslimiin leeyihiin oo bilow ah ayaa jira hadday muslimiintu carruurtooda wada geeyaan oo laga wada tashado oo laiskugu tago labtirkooda horumar bay samayn karaan oo lala taliyo ood carruurta ad kula muxuu ahay kanaa'ista iskuulaadkooda ka soo celisaan ood xoolihiinna meelaha aad ku bixisaan madaarista yararka ayagu labtirkooda waa isxilqaami lahaayeen kastamna waa heli lahaayeen carruurtuna waa badbaadi lahaayeen labtirkooda lakin beryahan dambaa laga dayrinhaya oo waxaa laleeyahy waxayba kusii socdaanba si iyo lamida tii aad ka soo cararayseen bay kusii socdaan ayaga laftooda laga calacalaya laakiin waxay u badan tahay hawshaas waan laga wada tashanay in laiskugu tago oo bal bulshadu iyo nimanka meelaha furtay ay wada hadlaan bay u baahan tahay kadibna laysla qiimeeya xaaladda laakiin hadday nintooxsi noqoto wax badan hagaagi maayo wa fi tafsiiri saxiixi can mujaahid tafsiirka ka sugan can mujaahid waxaa ku yimid aayaddan fasirkeeda yabtaquuna ilaa rabbihim wasila la weydiiyey fasir baa layidhi ciisa bnu maryam wa cusayr waalmalaa'ika weeye kuwa addoommahee la barya lagu xadgudbay ee ayaguna ilaahay baryahaya addoomma alla baryahaya maxay ahaayeen baa la yidhi muxuu hi waa ciise iyo cusayr iyo malaaigta malaa'igta ilaahay ciisa cusayr oo yuhuud ku xadgudubtay ayib addoommahaasi waa addoommo ilaahay barya oo ilaahay caabuda xaggana aan ka warqabin addoommuhu xadgudubkay samaynhayaan ayaga in la baryo warbama hayaan ayib maysan farin xataa hadday ogaadaanna oo ilahay u sheegay ciise iyo malaigtaba og yihiinna waxaa weeyaan looma dirin waa shirki iyo kufri dadku ay ku dhaceen addoommahana ay bari ka yihiin aysan shuqul kulahayn وkadalika can ibraahim النakhci qaal hadda sheekh cabdilqaadir baa lugoynhaya nin saalix oo imaam oo caabid oo qiimo badan bu ah mujtahid oo qiimo badan xadgudubkan lagu samayn shuql asoo kuma laha nin xambali ah oo imaam oo faqiiha ah oo dariiqadiisa la ammaano khayr badan buu ahaa la samaynaya la daba taaganya la baryahaya beri buu ka yahay adoomana addoomana laga weydiin maayo hadday su-aal ka timaadana maala ummaddan waxaan baray baa leeyahy ama amray sida nebi ciise anta qulta linaasi itakhiduuna waummiya ilaahayni min duun illah ayib idan nafsa in su-aashaa timaada waa laga yaaba laakiin loo qabsan maayo suqula kuma laha <clears throat> وkذلika عن إبراهيم النخعي قال كان بن عabاس يقول wuxuu odhan jiray في qwله تaعالى أuلئiكa الذيina يدcuuna يبتغوuna إلى ربهم الوسيلة هو عزير والمسيح والشمس والقمر dayaxa iyo qoraxda iyo masiixa oo ciisa calayh الsalaatu wasalaam iyo cusayr weeye intaas addoommahaas labana waa jamaadaad ma'muuraad oon shuqul ku leh hawlaha iyaga ah labada kanle waa addoommo iyagu mukallafuun ah oo mxuu aha ilaahay barakeeyey oo fadilay cala ikhtilaafin fi nubuwati zubayr cafwan cusayr baan rabaa marka iyagu hawshan shuqul kuma laha bal xadiid xasana wuxuu jiraa alshamsu wاlqamaru hawraani mukawaraani fi الnaar maalinka qiyaamo dayaxa iyo qoraxda iyo intii laba debi laga dhigo oo la duba naarta lagu tuurahaya bacdu saxaaba wa taabiciin baa leey maxaa lagu geli dayax iyo qorax maxay eedayn qoraxda iyo dayaxa intii dibi loo bedelo oo la dudubo maxaa naarta lagu gallaatinhaya waxay yidhahdeen saxaabadu iyo bacdu taabiciin waxaa lagu xumaynhayaa qolyihii caabudi jiray gaalada qoraxda caabudaysa iyo kuwa dayaxa caabud baa ilaahda caabud waa kan naar ka soo bixiya maxaad caabud jireen sham qorax aduguna dayax waa kana ka soo bixi naarta asagana cadaabaynaah laakiin dayax iyo qoraxdu wax cadaab iyagu gaarhaya ama dhib ay geysteen ma jiraan ayagaa lagu bahdilahayaa dadka sheekh albani waa taxsaniyan culumana waa daciifiyaan wakadalika shucbat alxajaaj rawaa can sudiyi wuxuu ka wariyey can abi saalix asama cabni cabaas qaala inuu yidhi addoommada ilaahay barya lagu xadgudbay ee iyaguna la baryo ayaguna ilaahay baryan hawshan mashquul ku lahayn waxaa ka mid a ah ciisa wa ummuhu ciisiyo hooyadii maryama waalcusayr wa can cabdillaahi bni mascuud waxaa ka sugan qaala inuu asagu yidhi nasalat aayaddan waxay ku soo degtay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna fii nafar min alcarab koox carabeed qabiil carabeed oo kaanuu yacbuduuna nafara min aljin jin bay caabudi jireen jin bay caabudi jireen jinkii baa islaamay faaslama aljiniyuuna jinkii baa islaam markuu nabigu soo baxo rasuul noqdo dacwadiisu ay baaday oo aadamaha gaadhay ayay islaam warba uma hayaan jinkii bay baryi hayan wali daba taagay goormuu ka toobadkeenay gaalnimadii waa horoo ka toobadkeenay waa islaamay alluu baryaa waa mukhlis muwaxid ah caama iyo carbeeda caawi jireen meeshuu ku nafbaxayba asagu waa ku maqan yahay wlinsu ladiina kaanuu yacbuduunahum insiga caabudi jiray jinkana laa yashcuruuna ma ogo biislaamihim islaam ljin jinku inay islaameen warba uma hayaanba fanazlat hadi laaya aayaddanaa soo degta lagaa qadiyadda ayada ah kuwa aad baryaysaan ee daba taagan tihiin eed ku lugoodeen ayagaaba addoommo alla baryahaya kaasi wuxuu ku sugnaaday canhu can ibn mascuud kaga sugnaaday fi saxiix اlbukhaari raqamka buu ku jiraa kaana الnaasu min اlinsi yacbuduuna الnaasa min اljini faaslama اljinu watamasaka haؤulaaءi bidiinihim buuri jinkii baa islaamay qolyihiina bakhtigii bay daba taageen warba ooma hayaanba wa hadihi اlaqwaal kuluha xaq ibnu taymiya aqwaashan aynu soo maray ee ah waa cusayr iyo mxuu ahaaye ciise iyo malaa'ig iyo weeye waa qorax iyo muxuu ahay dayax ciise ma ahe waa dad carbeed oo jin caabudi jiro jinkii ka islaamay iyaguna gaalnimada ku maqan intaasoo nooco isdiidi maayaan wa haadihi alaqwaalu kullaha xaq tafaasiirtan taabiciinta ka sugan iyo saxaabiga mascuuda ka sugan fii saxiix albukhaari wakhayrihi kaga sugan kulluha xaqun shay dhabo jira maxaa jira fa ina alaayata aayadda qur-aankaynu soo marayni tacummu waxay wada xambaaranaysaa oo soo wada gelaya kula man kaana macbuuduhu caabudan lilah nin waliba oo axadku caabudayo ilaahay uu sii caabudahayo baa soo gelaya aduu kanaad caabudayso ilah ka dhigatay kaad ilaah ka dhigatay asagaabaa addoono alluu caabudahayaa allaha la caabuda adiga maxaa kaa duwan yaa kuu diida malcaabudid wey shirkigana yaa kugu xukumay yaa kuu diray gaalnimadaani yaa ka ayib marka jin iyo shaydaan baa kuu diray iyo ibliis in yadcuuna min duni ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida man kaana macbudu caabuda lilaahi sawaaun macbuudka caabudi noqoya kaana min almalaa'ika aw min aljin aw min albashar ama bashar ha noqdo kaad caabudayso ama jin ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo marba addoonkaa daba taagan tahay hadduu cibaadada beri ka yahay raallina uusan ka ahayn asaguna allihiisa uu caabudayo aayaddaad soo gelaysaa maxaad ugu lugishaa cabdulqaadir aljilaani nin imaama qiimo badan buu ahaa ayib ilaahay buu caabudi jiray sheekh caalim ah waa geeriyooday adugu maxaa ku duba dhigay ma ilaahay caabudin ma alla lagaa xigaa ayb wsalafu radi allahu tacaala salafku saxaabada iyo taabiciintuba tafsiirihim markay wax fasirhayaan haaliban waa caqli iyo fahm bay u baahan dad faham badan wey markay wax fasirhayaan shaygu wax kastoo soo geli kuu tilmaami mahayaana miaal bay ku siinayaan ruux haddii la siiyo ama qaacida la siiyo wixii dambe asaga kaxaysanaya haddii xisaabta qaacidada lagu siiyo mar lagu fahansiiyo in miaallo badan lagaga keena shardi ma ah laba miaal saddex miaal baan ku siin waad fahmi adaa kaxaysanay intaasoo jiifar baad keen ka shaqayn adaa isku dari adaa kala goyn adaa isku dhufan adaa qayban adaa ku taalla idan miaal baa lagaa siin waxaa looga jeedo malaa'ig baa la caabudi jin baa la caabudi jiray waxaa la caabudi jiray cusayr iyo mxuu ahay ciise iyo hooyadii dayax baa la caabudi qorax ma aha aayaddu kuwanbasay khusaysaa ma ah waxaa looga jeedaa nin waliba oo caabuda axad mukalafa ah oo ilaahay asagoo caabudaya waxaana aan shuqulkahayn baa aayaddu ay taabanaysa waaba lisma ogyahay lisma haya maan barriya maan belaal baan maqli jiray nimankaani addoommada ee mukalafiinta allay caabudahay ayagaaba cabsanhaya yarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah addoonka asagaaba ilahay naxariis ka rajayn asagaabaa cadaab ka baqahaya markaas adigii daba taaganta leedahay wax ii tar ayib yadkuruuna slku waxay sheegaan jins almuraad waxa loo jeedaan jinsigiisay sheegaan shayga loo jeedo wax ka ah ayay sheegaan bilaayati ay jins almuraadi bilaaya aayadda waxa looga jeeda nooc ka ay sheegaan wey calaa nawci tamhiil ay calaa darbi tamhiil calaa jahdi tamhiil tusaalayn miaalin bay uga jeedaan lalxasar ogama jeedaan aayaddu intanay ku kooban tahay ee waxay u jeedaan macanihii guud aayaddu ka hadashay qayb ka ah lagu siinaya miaal adooba ku darsa inta dambe aad u wadfiidsaho kamaa yaquulu tarjumaan aw turjumaan ninka turjumaanka siduu yidhaha liman sa'al nin baa aan aqoonin buu xuk weydiiyey maa macna lafdu lkhubs kibis maxaa la dhahaa buu nin baa xuk wey muxuu kibis maxaa la dhahaa canjera maxaa la dhahaa ama canjelada waxa dunta dhehe markaasuu canjere meetal soo qabay wuxuu waa jeedo kibista adduunka taalloo dhanba iyo canjeradoo dhan waa tan jeedo ee waa maxay tanay la mid kibis haddaad maqasho ama canjeera maqasho waa tanoo kale ninkii reer koonfureed wuxuu ihi laxoox haddaad maqasho hayaabin buu ihi canjeera le waaye buui laxoox laxoox haddaad maqasho buu ihi ha la yaabin waa canjeere le waaye maxaa yeele laxooxda dib waxaa laga isticmaalaa gobollahan muxuu ahaye waqooyi iyo jigjiga iyo dhulkaas qabriix baa laxoox laga yidhahda ilaa dhagax bur xataa waa laga isticmaalaa wixii jarratiba jarrar ka horreeya laxoox baad ugu tegaysa canjeere maqli maysid ayib marmar baa laga yabaa in kibis la sheego oo la yidhaahdo marka baashu haddii xabad lagu tuso ma aha in loo jeedo wixii kibisoo dhan waa kanoo kale kibisoo kala duwanta isku nooc maaha waddamahay ku kala duwantahay qaab raashinka laga sameeyaa kala duwan qaabka loo dibaa kala duwan yaraantii weynta kala duwan waa maxay kan tan ka tusaale qaada wey tan oo kale baa loo jeedaa marka slku markay kuleeyiin mar waa cusayr mar waa ciisa mar waa mxuu ahaay waa qorax mxuu ahaay iyo dayax waxaa looga jeedaa mukalaf kasta iyo addoon kastoo la lugeeyey oo xaquusan layn la siiyey ummadduna ay ku dambaabtay asaguna hawsha shuql ku lahayn oo ilaahay caabudahaya ayaa loo jeedaa ayib baayadu soo gelaya fa yuriihi markaasuu tusayaa saa'ilkiib wuxuu tusayaa rakiifan xabad kibisa fa yaquul wuxuu kibistu waata canjiradu waata ayib faalishaaratu haadada uu ishaaray ninka wax kutusaya wax ku barahaya ilaa nawcihi nawci اlkhubs nawc yuu ku ishaaray laa ilaa caynihi maya daatada uma jeedo kibista tan uma jeedo wuxuu rabaa inuu kibis ku tilmaamo markaan leeyahay waata aan ku leeyahay kibis baan rabaa inaan ku baro canjira waxay taraa inaan ku baro asalkaas guud ku fahansiinaya ee ma inaan ku leeyahay kanunbaa canjira ah midh kaana canjira inaan uma jeeda bes ah waxaan u jeedaa waxa kibis la yidhahda ama canjiro la yidhahda inaad fahanto keliya walaysa muraaduhum saxaabadu iyo taabiciintu eh, ujeedadoodu ma aha markay fasirahayaan aayadda bidalika arrinkaa tafsiirka ay ula jeedaan takhsiisu nawcin walaysa muraaduhum muraaduhum takhsiisa nawcin duuna naw muraadu saxaa maaha takhsiisa nawc nooc in lagu gooniyeelo magaca khubsi ama rakiif ah duuna nawcin nooc kale ama lagu gooniyeelo nooca macbuudka la caabudaya asagoo alla sii caabudaya malaa'igta gooni looguma jeedo ciise iyo hooyadii si gooni a ah looma maagano jinka caabudi jiray mxuu ahaaye insiga jinka caabudi jiray sugoon waxaa la rabaa keliya jin carabtu soo mukalafuun ma ahayn haa jin bay ku nafbaxeen addoommo kalea malaa'ig ku nafbaxay addoommo kalea ambiyo rasuul ku lugo'ay intuba maxay wadaagaan oo iskugu yimaadeen waan yeelana insha allah xayaak allah <clears throat> marka waxaa looga jeedaa keliya intaasoo addoommaha kulligood waxay ku lugeen oo iskugu yimaadeen in ay cibaadada dhigeen meelaan mudnayn oy lugeeyeen addoommo aan waxaan ogolayn ay ku lugeeyeen oy ku been abuurteen ay nabeen oy hafaryeen ayib xaq hawshuna ayaed ilaahay keligii inay baryaan addoomahana faraha ka qaadaan wuxuu yidhi sheekhu maca shumuuli aayati aayado iyadoo xambaaranaysa linawcayn labada noocba nooca mukallafka ah ee malaa'igta iyo ambiyada iyo la halmaala ee nooca khayru mukalafka oo qamarka iyo shamsada ah labada nooc ayadoo sugdugilaya labada noocba ama qolihii jinka caabudayey iyo qolihii insiga caabudayey ama qolihii malaa'igta caabudayey qolihii caabudayay muxuu ahayey dayaxya qoraxda muxuu ahay qoraxda faalaayatu aayadda aynu soo maray khitaabun waxay la hadlaysaa eh, hadal u tahay kuna wajahan likulli man dacaa duuna allah nin walboo barya alla sokadii madcuwa mid la caabudo wadalika almadcuu kaa la caabudahayana yabtaqii uu ka raadinaya ila allahi ilaahay xaggiisa alwasilata u dhowaasho wayarjuu raxmatahu naxariista rabbina uu raadinayo wayakhaafu cadaabahu cadaabkiisa inuu ka baqaayo addoon kasta oo aduu daba taagan tahay ama aad lugaysay ama xaqu uusan layn aad siisay asaguna ilaahay baryahay oo dhan baa aayadda soo galahaya wa kulli man daca baa meeshaa ku jira ayb labadaaba macnaba wlikulli man daca aayadda asalnusada asalka waxaa ku qoran walaayatu huna qusida biha altacmiimu likulli maa yudcaa min duuni اllah wakulli man dacaa mayitan aw haa'iba min alanbiya saasay iskugu xiranta lakin hadda waxaan leenahay walikulli man bay aayaddu khitaab u tahay aayaddu waxay la hadlaysaa walikulli man daca ruux kastoo barya mayitan mid dhintay aw haa'iban axad maqano min alambiyaai ka mida wasaalixiin inta suuban ka mid a sawa waxaa siman oon la kala qaadayno isku mid a ah, kaana baryadu noqotayaa bilafdi اlistiqaaa lafdi gargaar isticmaashayaa yaa rasuul اlah akhitnii akhitna akhitna yaa shifaa'a quluubina dhe adag ku taallaa marka ama istiqaad ha la imow ama lafdu su'aal sariix ha noqdo ama lafdu listicaana ha noqdo weedha qaabkaad u dhigayso gargaar magangelin baryo su'aal gargaar weydiisi guul iyo mxuu ah hiila weydiisi waxo dhan waa isku mid sawaaun kaana bilafdi اlistiqaaati aw hayriha ama lafdi istiqaata isticmaal alistiqaatana waynu soo marray waa alabu kashfi shidda dhibka kugu dhacay in lagaa faydo oo kurbada lagaa faydo codsato dalbato wey ayib faqad tanaawalat waxaa soo um, xambaaratay weeye hadi اlaaya aayaddan baa taabanaysa oo asaga la hadlaysa shirkigiisa iyo kufrigiisa tilmaamaysa kamaa tanaawalu ay tatanaawal aayaddu siday u taabanayso man daca almalaaikata waljinna ruuxii barya malaaigta iyo jinka wa macluumun wa macluumuntaa inoo jooga insha allahu tacaala wixii ka dhimana casharada soo socaan dhamaystirana insha allahu tacaala haddana waxaan la istushayaa insha allahu tacaala qabrigii billah sayid alimaam sayidii mxuu aha sayid daarood ee ku xabaalla haylaan ean ballan baan bal arkaynaa bal fiiriya hadda qolyihii daarood waxay hala fiirsho شاهدك أول oh. masaajidka intaa leeg baa meesha laga dhis qabrigii odayga oo ku dhex jiraa sheekh salaad bilowa ka soo bilaaba anuu ma arkaa dee akhriya anu waan ka sii jeedaaye waa la arkaa soo maaha si fiican baad u weynaysa hadda saasaa la rabaa hore u wad hadda kor u wad waxay ku qoreen waad akhrinaysaa sooma halkaasi marka hore aad miya hadde geedkaas ku dhintay may leeyihin <laughs> odaygii hawiye ahaa iyo odaygii muxuu ahaaye oday dir ahaa adaa lagaa rabaa sheekh salaad inaad keento <laughs> kana waa masaajidka qabriga guduhu ku jira guduhu ku jiraa qabrigu haylaan baa meeshan la yidhahdaa marka eh, eh, baran miya mise haylaan wey haylaan wey baran ma aha ya agaarka baran miya almuhim eh, odayga daaroodha maqaamkaasaa loo sameeyey waagi hore annaga daarood waxaan dhihi jiray duq wuxuu ku xabaalan yahay ceergaabo halkaasaa la dhihi jiray hadda waxaa la keenay hada maqaamu alcaarif billaahi sayidii haye bal kor udaada ah, hay waa sayid waa caarif billaah marka qabri weyn baa loo dhisay hadda waa loo diiqaa xoolaa lagu qaraa sanadkii boqol iyo toban iyo afar neef baa la geeyaa kanada waxaan ugu tagaano qolyaha u urunaya qaaran hawshiisa halkaasa war ka soo bilowday marka eh, kufriyaadkii wasaa'ilkoodao dhan baa la xaysiinaya baashu barnaamij siyaasi uu iska noqday in qabri la dhiso oo oday magac loo sameeyo aan war loo hin meeluu ku dhintay iyo meeluu ku dambeeyey ayib haddana intii masaajid iyo dhul cidlaa la xarxaadho duqdii dombera dareed ahayna idna way meelahana ku jirtaa way ku jirtaa ayadna meelba u sameeyeen waxaa la waa kuwan labadii waalid labadii waalid isgarab degan yihin kuwa kaas maqaamkii waa masaajidka gudihiisa albaabka laga galahayey ee laga baryahayay sheekhi wakaasah marka eh, intaasu dhaqaale iyo hanti baa lagu bixinayaa in maqaamaad iyo adrixo iyo kufriyaad la dhiso marka waxay u baahan tahay ummaddu eh, jusdi kastoo la bixiyo haddana nin unbaa balaade dhinac ka wada oo wixii adu aad baabi'iso ama la dagaalanti nin baaba asaasi oo dhaqaale ku bixin bayd ilaahay oo ilahay lagu caabudo khaas ah dhaqaalaha dhulka cidlada bannaan la geeyey ama qabri aanjin lagu dhoobay ama ummadda shirki iyo balaaya lagu ta'siiliyey soo meel ka fiican lagu bixiya ma ahay dhibkaasaana haysta marka eh, muslimiintu inay eh, waxaas iska jiraan oo ay la dagaalamaan qabriga hadda in la dumiyaa waajiba qoysaska daarood waxaa saaran weliba qoyska hartay waajib waxaa ku ah dembigaa ay sameeyeen ummadda inay ka baabi'iyaan masaajidka waa in la dumiyo leanno qabrigaa ka horreeya hadduuba qabrigu meesha ku jira wey ayib intaan la dumaynin waa in horta la baadho meesha ma baa nagu xabaalan mise dameer baa ku jira mise waa cidlo oo waxbaba kuma jira waa in la ogaado hadduu qabri ruux muslima noqdo masaajidkaa la duminaya masaajidkaa la dumin ayib hadday meeshu cidlo tahayna waa hagaajinaynaa ayib haddii neef meesha lagu xabaalay qabriya ciraaq baa dameer laga helay dameero qabri laba boqoloo sana la caabudhayo baa intii la faaga baa qaldameer laga soo bixiya qaldameer baa laiskugu waxbaa la hayaa qabriya shaam ku yaallay dagaagadii doofaarada laga soo bixiyey baashii faantadii filginkii muxuu ahay taagay foolkii ee doofaarka laga soo baxshay marka masaajidka in la dubina waa waajib hadduu qabri islaan meesha ku sii yaallay hadduusan qabri meesha ku jirin bannaan tahayna masaajidka waa la dayn meesha waa in la baabiya gebi ahaanba astaantaas lala dagaalamo waxa ku jiro dhanba la qaado sidii loo saaray wadaadihii soomaaliyeed qubuurtoodii lagu xadgudbi jiray kanaa ka mudan hadduuna asaas yahay hadda haddaan la qabanin sanam weynoo la caabudu noqon doona ciyadan bilah qabrigii doombera dareedna wakaa sheekh ee muxuu ahayey sheekh salaad hawshoo dhan baan israacina soo maaragta wuxoo dhan baan israacin marka hawshaas waxay u taallaa qabaa'ilka daarood khaasatan qoyska meesha dega hawshaa in wax laga qabto weeye aadna loola dagaalamo ciyadan billah ilahina subxana wa tacaala nin walboo xaysiinaya ama ummadda ka dhex faafinaya shirkiyaadka iyo waxyaabaha diindarrada keenaya ilah ummadda ha ka qabto diintan ummadda allah ku sugo hada bilahi towfiiq